assalaamu calaykum waraxmatullaahi ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo kontoonaad ee kitaabka biyaha dhulka oo kolkay eh, muxuu ahaayey gaar ahaan badaha iyo oo kolka qorraxda shucaceeda ku dhaco bukhaar intay noqdaan xagga sare aada oo markay meelaha sare ay aadaan fadhiisto oo qaboobo oo barda marrabnee u soo noqonayo weeyaan maxaa lala arki waayo marka marka ay aadayaan erka ay aadayaan rawahu muslim wacanhu radi allahu canhu qala akhada rasul lah sal l biyadii rasuulka allah gacanta ay qabtay faqaala markaasu wuxuu yihi khalaqa allahu turbata ywma alqiyaama ywma asabt khalaqa allahu turbata yowma sabt allah wuxuu abuuray ciidduu abuuray maalinta sabtida ah wa khalaqa fiiha aljibaal buurihina waa ku abuuray ciiddaas yowma alaxad wa khalaqa الشhجرa yوم الاثنaين dhirtana maalin اثنiineed buu abuuray و khلqa المكروهa yوم athulaathaa makruه waxyaalaha la necab yahay dhibaatooyin kalena maalin ثuلاث u abuuray khalaqa annuura yوم alarbicaa nuurkana maalin arbicuu abuuray wa وbaثa fiiha wuxuuna ku firdhiyey dhulka addawaaba yوم الخamiis waxyaalaha noolaha ee dhul socodkuu ku firdhiyey oo ka abuuray wa khalaqa aadam aadamna wuxuu abuuray sala allahu alayhi wasalam bacda alcasri min ywmi اljumca casrka dabadiisoo maalinta jumcadeeda buu abuuray fii aakhiri اlkhalqi khalqiga kolka ugu dambeeyey fii aakhiri saacati min annahaar nahaar maalintaas saacaddii ugu dambaysay fii ma bayna alcasri ila alleyl inta casrka ilaa habeenkii rawaahu muslim kaasuna waqtigaasuna waxa weeyaan waqtiga axaadiidta badankoodu ay ku timid muxuu ahaayey eh, inuu yahay lijaabada maalinta sabtida ku jirta kaas weeyaan xadiidkan kada wuxuu ka mid yahay axaadiidta dadka qaarkood ay qabaniyeen ee muxuuah saxiixu muslim ku jirta xadiidku waa saxiixu muslim buu ku jiraa marka rag baa waxay dacniyeen oo ay yidhaaheen xadiidkan kada rag aimata xadiid kamid mid ah caliy ibn اlmadini iyo bukhaari iyo غayru waaxid ayaa waxay yidhaaheen xadiidkan kadu ma aha mxuah xadiid marfuuca ma ahee waa israa'iiliyaadku ka mid yahay oo waa xadiidkii abu hurayra radi allahu canhu kacb kacb bahalkii mxuaha kacb alaxbaar uu ka warin jiray oo marka dadka qaarkood ay u qaateen inuu nebiga ka wariyey sala allahu aleyh waali wasalam taasuna waa dhici jirtay bay dhaheen abu hurayra radiallahu canhu majliskiisa yuu kolkuu axaadiidta sheegayo kola la axaadiidta ah nebigu ka warin jiray sal alla alay slam kola isagaa fatiyoon jiray kola mxuahay sheekooyinka kaleu sheegi jiray wuuna kala caddayn jiray isagu radia allahu canhu marka kolkuu kaco abu hurayra majliskii dhammaado iyo dadka qaarkood wax isku laqbadi jireen sidaasay yidhaaheen ragga qaarkood laakiin eh, muxuu aha wuxuu le qad xarara dalika albayhaqiyu wa taclil الbukhaariyu iyahu haabitun fi taarikhi اlkabiir wandur alasmaء wasifaat lilbayhaqi yani saasuu leeyahay marka wuxuu leeyahay laakiin eh, sheekh alalbani arrintaa waa diidaayo wuxuu leeyahy xadiidku صaxiix weeyaan oo wax male macana ma leh waa sidaa uu sheegay rasuulka alla salى اllahu عalيyh wali wasalam وcan abi sulaymaana khaalid bn اlwaliidi radi allahu canhu qaala laqad inqaطacat fii yaddii gacantayda waxaa ku kala go'day yowma mu'ta maalintii mu'ta dagaalkii mu'ta ee umaradii lagu laayay isagoo hortida mujeeshka soo badbaadi jiray radi allahu canhu tiscatu asyaafin sagaal sayfood famaa baqiya fii sayfi gacantayda mayna ku soo hadhin ilaa safixatun yamaaniya ilaa seef ballaadhan oo yaman lagu sameeyey mooye safiixa waxa ballaadhan si loox oo kale abaa la seefta baldhabanee weyn rawahu albukhaariy w can camr bn اlcaasi radi allahu canhu ana samca rasul lah salى allahu alيyh wali wslam yaquul idaa xakama alxaakim qofka xaakimku markuu xukumo faاjtahada uu ijtihaado oo ra'yigiisa u isticmaalo uma asaaba uu xaqii asiibo xaqii sida u ahaa alla agtiisa ku ahaa nafs اlamri uu alle ku hagaajiyo falahu ajraan laba ajri buu leeyahay ajru اlisaaba wa ajru اlijtihaad wain xakama faاjtahad hadduu intuu xukumo uu ijtihaado dadaalo faakطأ uu gafana falahu ajrun ajr hal ajr buu leeyahay oo ajru اlijtihaada mutafaq عalayhi waa kii aan soo marray qisadii sulaymaan iyo daawuda ku soo marray wa can caaishaةa radi allahu canha ana nabiya sal ly slam qaal alxuma min fayxi jahannam qandhadu waa kaarka jahannam iyo karkeeda weeyaan faabriduuha bilmaa biyo iskaga qaboojiya rawaahu muttafaqun calayhi marka yani in kolkaa qofka qandhada haysa uu qabaysta iyo bi isku shushubay iyo in lagu rusheeyay iyo sidaas wey sida umu muxuu ahaye asmaa bint abibakr radiallahu anha ay yeeli jirtay oo kolkii loo keena haweenka jiran iyo iyo diraca muxuahay iyo jirkeeda dhexdeeda dhexdiisa biyo kaga rushayn jirtay wacanha radia allahu canha can nabiy sal l slam qaal man maata wacalayhi sawmun saama canhu waliyuhu muttafaqun calayh qofkii dhintay isagoo soon lagu leeyahay ha ka soomo weligiisu yani waalidkiisu ha ka soomo eh, ama ilmihiisa ama waalidkiisa ama eh, walaalkii dadkaasu ha ka soomo muttafaqun caleyh soomkaasuna inuu ramadaan yahay iyo inuu nadar yahay iyo inuu kafaaro yahay uma kala qaadin wاlmukhtaaru sida la doortay waxa weeyaan buu leeya jawaazu sawmi soomka banaanaanshihiisa caman maata qofkii dhintay wa soomu soomna lagu leeyahay lihada alxadiid wاlmuraadu bilwaliyi اlqariib qofka dhow baa laga wadaa weligana waarian kaana hayra waari ama ku dhaxalka wax kula ahaado ama ku aan dhaxalka wax kula ahaado sida inaabtigi iyo wiilka gabadhiisu ay dhashay iyo kuwaas oo kale iyo eh, dhaxaltooye ma aha dhaxalka wax kuma leh haddana qariib way yihiin wacan cawf bni malik ibni tufayl eh, ana mxaa ufayl bni sakbara yani oo caaisha mxuahay walaalkeeda xagga hooye ku ahaa ana caaishata radia allahu canha xudiثat waxaa looga warramay ana cabdallahi llahi bna zubayri radia allahu canhuma qaala fii baycin iib ow caطaa'in ama bixin deeqay wax bixisay acطathu caaisha radi allahu canha ay bixisay radi allahu tacaala canha inuu ka yidhi wallahi latantahiyanna caaisha walla caaisha way iska daynaysaa maalkan ay ku ciyaarayso aw la axjuranna calayha ama waan sharayaayo waan ka joojinayaa maalkeeda inay ku tasarufto qaalat markaase waxay tidhi ahuwa qaala dalik haada ma isagaa sidaa yidhi qaaluu nacam ha isagaa sidaa yidhi qaalat markaasi waxay tidhi huwa lilaahi calaya calaya nadr huwa xaalku wuxuu yahay lilaahi calaya nadrun inuu alla nadr igu leeyahay allaa ukalima ibna zubayri abadan inaan ibnu zubayr aanan weligay la hadlin deeqdeedaas uh, sida u duray bay ka carootay faistashfaca ibnu zubayri radia allahu canhuma ilayha wuxuu ugu ergeystay xiina taalat ilhijra markay hijradii ku dheeraatay goynta ku dheeraatay muddada ugu ergeystay faqaalat markaase waxay tihi laa wallahi laa ushaficu fiihi abadan weligay erge ka aqbali maayo walaa ataxanafu ilaa nadri nadirkaygana jabin maayo falamaa طaala dalika cala bni zubayri radia allahu canhuma markay arrintaas ku dheeraatay ukallama la hadlay almiswar bna makrama cabdiraxmaan ibn alaswad ibn cabdiyaquud radia allahu canhuma labadaa ninoo min bani zuhra ahoo min akhwaali rasuuli illahi sala allahu alay wasalam oo qaraabanimadii nebiga sal l sl caishana u xurmayn jirtay wa qaala wuxuuna ku yidhi lahumaa labadood wuxuu ku yidhi anshudukum allaha allaan idinku dhaariye anshudukum allaha allaan idinku dhaariye lama adkhaltumaani calaa caisha radi allahu anha waa inaad ii gelisaan caaisha radi allahu canha fa innaha laa yaxilu laha uma uma xalaal aha an tandura an tandira qaicatii inay goyntayda ku nadartaa uma banaane ah eh. ilaan qaraabadeedu ahaa waa kii nebiguna sal lla alay slam oo amray qofkii dhaar ku dhaarto oo qayrkeedu ka fiican arkaayo inuu dhaartiisa jebiyo oo uu ka kafaara guto iyadiina faaqbala bihi waxaa la soo socday almiswar wa cabdiraxmaan radiallahu canhum xata ista'dana cala caaisha radiallahu canha ila caaisha inay kasoo usoo galaan ay ka dalbadeen faqaala waxayna yidhaaheen kolkay eh, idan dalbaayeen assalaamu calayki waraxmat ullahi wabarakaatuh an adkul qaalat caaisha allahu canha udkhuluu soo gala qaala kullunaa ma dhammaantaya marka waxay u qarinayaan ibnu zubayr qaalat nacam udkuluu kullukum dhammaantiin soo gala walaa taclamu anna macahum abna zubayr ibnu zubayr inuu la socdana maay ogaa falamaa dakaluu markay soo galeen dakala ibnu zubayr alxijaaba radia allahu canhuma cabdullahi ibnu zubayr xijaabkii iyo caaisha isugu tuuray oo guduhu galay ilan waxaa weeye maxram weeyaan isagu faاctanaqa caaishata radia allahu canha caaishu isku duubay wa tafiqa wuxuu bilaabay yunaashiduhaa inuu dhaariyo wayabkii uu ooyo watafiqa waxay bilaabeen almiswar wa cabdiraxmaani radi allahu canhuma yunaashidaaniha inay iyadana dhaariyaan ilaa kalamatu inay la hadasho mooyaane eh, waan ku dhaarinay waa inaad la hadashaa bay leeyihiin wa qabilat minhu ay ka aqbasho wayaquulaani waxayna dhahayaan ina nabiya sala allahu alayhi waali wasalam nahaa cama qad calimti min alhijra nebigu sal ly slm wuxuu nahiyey waxa aad og tahaye goynta awaa nahiyey walaa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa halaati layaalin qof muslimana uma banaano inuu walaalkii ka haajiro saddex beri wax ka badan falamaa agharuu calaa caaishata radi allahu canha markay caaisho ku badiyeen min atadkirati xusuusin iyo wataxriiji dambaajin yani dembi inay arrintaasu tahay ay ku xukumaan tafiqad bilowday tudakiruhuma inay iyaduna xusuusiso wa mxuu ahay wa tabki ay oydo wa taquulu ay dhahdo inii nadartu anu waa nadray waa nadaru shadiid nadarkuna waa daran yahay falam yazaala biha ma ayna ka zuulin xataa kallamat ibna zubayri radia allahu canhuma inay kala hadashay wa actaqad fii nadriha nadarkeedaasna waxay xoraysay daalika ikaas arbaciina raqaba afartan qof bay xoraysay wa kaanat tadkuru nadraha nadarkeeday xusuusan jirtay bacda dalik fatabkii way ooyi jirtay xataa tabulla dumuucuhaa ilaahay ka qoyso ilmadeedu khimaaraha gambadeeda hada min taqwaha radia allahu canha alla kacabsigeedii weynaa ayay taasuna ka mid tahay وعn cqبةa بni caamirin radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى الlaه عalيه waslm kharaja ilىa qatla uxud raggii shahaadadii uxud buu u baxay sanadkii ugu dembeeyey fasallaa calayhim waa ku tukaday markii uu mxuu ahay ummaddiisa uu wadacayay weeyaan amwaatan wa axyaa bacda hamaani siniin sideed sano dabadeed kalmuwadici sidii qof sagootinaya lilaxyaa'i walamwaat Eh, dadka nool nool iyo dadkii dhintayba uma طalaca ila lmimbar mimbarka ayuu koray oo dadkii noolaa uu sagootinayo fa qaala markaasu wuxu uhi inii bayna aydiikum farad anigu hortiinaan idiin ahay ceelalyo ceelalyo anahay idinka sii horeeya baan idiin ahay ama horseed baan idin sii ahay wa innii shahiidun calaykum wa ana shahiidun calaykum ana marag baan idinku ahay wa ina mawcidakum alxawd madashiinuna aan isugu imaanaynaana waa xawdka barkadayda weeyaan wa innii la anduru ilayhi min maqaami haada waa in muuqdaayo hadda waan arkayayo waan u jeedaa meeshan aan taagnahay yaan uga jeedaa ilaan mimbarkiisa adimadiisa xawdkiisa dushiisa ahaayeen ayib marka isagoo adduunka joogo aakhire arkaya rasuulku sala allahu alayh waali wasalam si aan hadda ka hor soo marray qof ummaddiisa ka mid ah oo albara ibn malik mise wuxuu ahaa muxuu ahaa anas ibnu nadri buu ahaa baa jannada u uraysay oo carfaysay isagoo nool adduunyada jooga radi allahu canhu ardaa ha wainii wallahi lastu aksha calaykum idinkama baqaya an tushrikuu inaad gaalowdaan yani dhammaantiin inaad gaalowdaan walaakinii aksha calaykum waxaase idinka baqayaa an taraafa addunya adduunyadaan idinka baqaya an tanaafasuha inaad ku tartantaan qaala wuxuu yidhi ninkan cqbat bni camr radi allahu canhu fakaanat aakhira nadrati nadartuha ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alayh walih wasalam mutafaqun aleyh aragti aan arkay rasuulka alla sala allahu alayh wali wasalam tii ugu dambaysay bay ahaydoo markiiba jiradii baa bilowday wa fii riwaayatin walaakinii akhshaa calaykum اddunya addunyaan idinka baqaya an tanaafasuu fiiha inaad ku tartantaan wa taqtatiluu aad ku dagaalantaan fatahliku aad halaagsantaan kama halaka man kana qablakum sidii ummadihii idinka horreeyeyba ay u halaagsameen qaala cuqba radi allahu anhu fakana aakhira maa ra'aytu rasuula allahi sal l slam cala almimbar waxay ahayd markii ugu dambaysay aan mimbarka dushiisa ku arkay ahayd wa fii riwaayatin qaal innii faratun lakum ceelal yaan idiin ahay wa ana shahiidun calaykum markhaati baan idinku ahay wa innii wallahi la anduru ilaa xawdi al'aan barkadaydii baan hadda arkaayaa wa innii ucطiitu mafaatiixa khazaa'in alard khasnadaha dhulka furayaashoodii baa laysiiyey mise wuxuu yidhi mafaatiixa alard wa innii wallahi laa akhaafu calaykum an tushrikuu bacdii inaad dabaday gaalowdaan idinkama baqaayo walaakin akhaafu calaykum an tanaafasuu fiiha inaad adduunya ku tartantaan baan idinka baqaya waana middaa midda dhacday wاlmuraadu bالsalaati calىa qatla uxud adducaaءu lahum la salaatu almacruufa wuxuu leeyahay waxaa looga jeedaa salaadan hadal sheegay uu ku tukaday laleeyahay waxa weeyaan duca uu u duceeya laga wadaa mooyaane salaة اljanaazada macruufada ama aha oo ila shuhada ahaan shuhadadana laguma tukado saasuu leeyahay alimaamu nawawi radia allahu canhu laakiin midaasu saxiix ma aha oo waxaa salaadii salaaduljanaazu ku tukaday oo maxaa taana waxaa tusinaysaa riwaayad baa waxay dhahaysaa muttafaq calayha ah inahu sallaa calaa ahli uxudin salaatahu cala اlmayit siduu meydka ugu tukada buu ugu tukaday bay dhahaysaa marka salaa waa ku tukaday waa ku tukaday nimankaas iyagaa ah, waa ku tukaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa can abi zaydin camr bni akhطab alanصaariy radia allahu canhu qaala sallaa binaa rasuul llahi sala allahu alayh waali wasalam alfajra rasuulka allah wuxuuna tujiyey salaada subax wuuna tujiyey wa sacida almimbara mimbarkuuna koray kolkuu salaadii tukadayba fakhaطabanaa waa noo khudbeeyey xataa xadarat الظuhru ilaa duhurka ay ka gashay fanazla waa tuka waa degay oo fasallaa waa tukaday uma sacida almimbara haddana mimbarkiibuu korow ku noqday xataa xadarat alcasru ilaa casrka ee ka gashay uma nazla waa dego fasallaa waa tukaday uma sacida almimbara mimbarku haddana koray xataa garabat ishamsu ilaa qoraxdii ee ka dhacday faأkhbaranaa wuxuu nooga warramay bima kaana wamaa huwa kaa'in wixii dhacay iyo wixii dhici doono dhan ba adduunka oo dhan buu noo soo kor ya maa kaana wamaa huwa kaa'in wixii dhacay iyo wixii dhici doona buu nooga warramay fa aclamunaa axfadunaa ka nooga xifd ka noogu cilmi badani waa ka noogu xifdi badane khudbadaa maalintaas si fiican u qabsaday maalin dhan oo dhacdi iyo baxdo uu khudbaynayo oo nebigu sal lla ly slm cilmi iyo xikmad uu deldelayay wuxuu sheegay weynankiisa iyo farabadnidiisa wanaaggiisa wax la qiyaasi karo ma aha maalintaas isagoo lagu og yahay in jawaamiculkelim alla uu siiyey oo erey keliya oo aakhiriya adduunba khayrkooda ku koobi jiray wa haddana maalin dhan saa uu khudbaynayay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh rawahu muslim وعn caiشhaةa radي allahu anha qala qala rasul lah sl اlه alيه wslam man nadara an yuطica allaha falyuطichu wman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih rawahu الbukhaari qofkii ku nadra inuu alla aطeeco ha aطeeco wax khayra ku nadraayo qofkii inuu alla caasiya ku nadro oo wax macsiya ku nadraana yaanu alla caasiyin oo ha jabiyo nadarkiisa rawahu الbukhaari w can أmi shariiki radي allahu canha ana rasuul اlah sl ly slm amaraha wuxuu faray biqatli اlawsaaq alawsaaq waa jamcu wasaq waa baashan qoratada ee cadcad ee guryaha iyo gasho weeyaan inuu inay laysabuu faray wa qaala wuxuuna yidhi kaana yanfuqu calىa ibraahim nabi ibraahim calayhi salaam ayay dabka ku afuufi jirtay qala raximah اllahu taعaalى وعn abi hurayrata radي allahu canhu qaala qala rasuulu اllahi slى اllahu عalيه wali wslam man qatla wasaqة fi أwali darba qofkii ku dila qorato dhufashada ugu horaysa falahu kada wa kada xasana waxaas iyo waxaasoo xasanaa buu ajar ah yani boqol maalan waman qatalaha fi darbati athaaniya qofka ku dila ku dhufashada labaad falahu kada wa kada xasana intaas iyo intaasoo xasanaa buu leeyahay duuna alula tii hore ka sokaysa ka yar yani waman qatalaha fi darbati athaalisa marka saddexaad qofka ku dilana falahu kada wa kada xasana kaayo kaasoo xasanaa buu yani san kii hore ka hoosaysa hadba darajada int way hoos bay usii degaysaa inta ay badato darabaadkiisuba sababkuna wuxuu yahay sida ay sheegeen culamaa'una ridwaan ullaahi calayhim marka ugu horraysa haddii uu ku dilo darbada ugu horraysa waxay tusinaysaa ihtimaam inuu siiyey fulintii amarkii nebiga sala allahu calayhi wasalam baasha in la dilo uu amray inuu si ahmiyad ah iyo dadaal iyo nashaad ah uu ula dagaalamay ugu dhuftay oo isla hal mar uu nafta kaga gooyey haddii intii ay sii badatana marka waxay tusinaysaa inuu taraakhi iyo uu sameeyey maxaa tawaani kasal iyo waxyaalahaas inuu la yimid wa fii riwaayatin riwaaya kalena waxayd man qatala wasaqan fii awali darba qofkii ku dila qorato dhuufashada ugu horaysa kutiba lahu mi-atu xasana boqol xasanaa loo qoraa wa fi thaaniyati midda labaadna duuna dalika intaa mid ka hooseysa wa fi thaalitha duuna dalika rawaahu muslim kanaa marka wuxuu cayinay darbada ugu horaysa riwaayadii hore saddexda darbadoodba mubham bay cadadkooda ka dhigtay laakiin tani waxay cayintay midda ugu horaysa inta laga siinayo kuwa kale samaynahayin qaala ahluluga ahlulugaha waxay yidhaaheen alwasaqu alcidaamu min saami abras nooca saama abraska laisku yidhaaho kiisa waaweyn kaa weeyaan kana wuxuu leeyahay nooc min xasharaat اlmu'diya وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاal qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ummadihii horaa laa taصadqana bصadقة walla waa inaan sadqad la baxaa fakharaja bisadaqatihi sadaqadiisiibuu la soo baxay fawadacaha fi yadi saariq nin tuuga oonu garanaynin buu gacanta ka saaray faasbaxuu waxay waa waabariseen yataxadauun iyagoo ku sheekaysanaya tusaddiqa calaa saariq tuug baa xalay wax lagu sadaqaystay mid baa yidhi waxbaan sadaqaysanayaayo tuugii hebel ahaa maalkiisa iskaga khasaariyey markaasu waa khasaaray markaas tuugaas miya sadaqa ku baxda waxaasay dadkii ku sheekaysteen faqaala markaasuu yihi allahuma laka alxamd allow adaa mahadle laa tasadaqana bisadqa walla waa inaan sadaqa la baxa inaan laga aqbalin buu isna u maleeyey fakharaja bisadaqatihi sadaqadiisii buu la soo baxay fawadacahaa fii yadi zaaniya naag xun oo naag dhilla ah oo aanu isna garanaynin ayuu iyadana gacanta ka saaray faasbaxuu yataxadatuun usundiqa alaylata calaa zaaniya xalay waxa waxa lagu sadaqaystay naagtii xumayde heble ahayd tii dhillada ahayde waxaas faqaala markaasuu yihi allahuma laka alxamdu calaa zaaniya allow adaa mahad kule zaaniyadaas ah, waafajintaada waafajisay laa tasadaqana bisadaqa fakharaja bisadaqatihi sadaqadiisiibu la soo baxay fawadacaha fii yadi qaniy nin maal qabeena ayuu gacanta ka saaray faasbaxuu yataxadauun bisuddiqa calaa qaniy waxay dadkii oo berhsanaya ku sheekaysanaya ninkii taajirkii hebel aaba xalay wax lagu sadaqaystay faqaal allahuma laka alxamdu calaa saariqin wacalaa zaaniyatin wacalaa qaniy allow adaa mahad ku tuug iyo dhilla iyo hodanba waafajitaadi waafajidsa sadaqadaa la baxay adaa mahad ku leh fa utiya waa loo yimid manaan baa loogu yimid fa qiila lahu waxaa lagu yidhi amaa sadaqatuka calaa saariq sadaqadaadii tuug aad ku sadaqaysatay falacalahu an yastacifa can sariqatihi waxaa suurooday inuu tuugada kaga dhowrsado oo aad sabab u noqoto adugu uu iska waaqsado uu yidhaaho risqiga meel xumaad ka baratay meel fiican buuba jirta oo kaaga iman laha haddaad iska dayso waxba ila maad u wa ama azaniya midii dhillada ahaydna falaa laa tastacifu can zinaaha inay zinadeeda iyaduna ka dhowrsato oo shaqo intay u ahayd ay moodaysa meel kaleba oo eh, khayr uga imanayaba inaanu jirin ay goortooda mayaduna iska dayso وأma الغني falacalh an yعtabir fayunfiqa mima aataahu الlah sadaqadii aad ninka qaniga ku sadaqaysatayna waxaa surooday inuu waana qaato oo maalka alla siiyaysana wax kala baxo u iscanaato idhaaho warkaasoo dadku waxbay sadaqaysanayaa yaa adigii qaniga ahaaba sadaqadii ay ku soo gaadhay maxaa adiguba maa sadaqaysata u yidhaaho oo marka yani macnihi waxaa weeyaan mayna kaa khasaarin mayna kaa khasaarin sadaqaadkaagee saddexdiiba waa lagu aqbalay oo mid weliba faa'iday leedahay weeyaan rawaahu albukhaariyu bilafdihi wa muslimun bimacnaahu marka xadiidkan wuxuu tusinaya qofku hal haddii uu mukhlis yahay oo maalkiisa uu bixinayo dar alla u bixinayo inaanu khasaaro lahayn hataa meel uu isagu isleeyahay meeshu ka habboonayd ma aha hadduu kaga dhaco oo laakiin isagu aanu la doonanin inaanu khasaaro aanu ahayn oo sadaqadiisa loo aqbalayo eh, inuu niyadiisa khaalista ah unbaa marka u shardiya eh, waxaa kale weliba tusinaya muxuu ahaa manaamku ahamiyada uu leeyahay manaamka wax sharciga ku saabsan oo waxaas waa xalaal iyo waxaas waa xaraam ah isaga looma d looma deliishado laakiin waxyaalaha dhacdooyinkii ah oo kale waxaasaa dhacaya waxaasaas waxyaala sidaas oo kale ah in loo deliishada iska suurowda marka ninkankada manaan baa loogu sheegay arrintaas oo markaysana <clears throat> waxay ka dhigan tahay in sadaqadiisi loo aqbalay sadaqadiisi loo aqbalay ayaa loo sheegay wa canhu radia allahu canhu an an abi hurayra radi allahu canhu qaal kunaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka allaan la jiray fii dacwatin waliimad maczuuma farufica ilayhi waxaa loo soo dhiibay adiraac tagoog baa loo soo dhiibay wa kaanat tucjibuhu waanu jeclaa tagoogta wuu jeclaa muruq fiicanoo waxay leedahay hilib wanaagsan oo jilicsan marka wuu jeclaa nebigu sala allahu aleyh waali wasalam fa nahasa minhaa wuxuu ka feentay nahsatan feenasho nahsi waxaa la yidhaahaa in foolashaa hore waxoogaa goosasho yar oon weynayn lagu goosto ayaa la yidhaahaa amaa haddii nahshi la yidhaaho shin laga dhigo waa in afka laga buuxiyey hilibka afka lagu goosto laakiin laga buuxiyo kaasna nahshaa la yidhaahaa nahasha yanhashu nahshan abeesada iyo wixii la qaniyadoodana waa la yidhaha nahshi waa la yidhaahaa laakiin nahsi kolka la yidhaha sin laga dhigo waa isagu waxa weeye foolasha hore caaradooda oo lagu goosto wax yar wa qaala markaasuu wuxuu yidhi ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama anugu waxaan ahay dadka sayidkoodii baan ahay maalinta qiyaamaha hal tadruuna mima daak ma ogtihiin waxay sidaas ugu noqotay yajmacu allahu alawaliina wاlaakhiriin alla wuxuu isu keeni doonaa soo urin doonaa khalqigii hore iyo kuwa dambe fii saciidin waaxidin bannaan keliya fayubsiruhum annaadir waxaa arkayo isha ka dusinaaya qofkii feeraya wayusmicuhum اddaaci qofkii dhawaaqaana waa maqashiinaya qof keli meel bay isugu urursan yihiinoo halkii qofay dhawaaqaana magacii codkiisa way wada maqlayaan qofkii halkii qofay saa u fiiriyaana ishiisu way wada gaaraysaa watadnuu minhum shams qoraxdaa usoo soo dhowaanaysa ilaahay uga noqoto qadra miil fa yablugu الnaasu dadku waxay gaadhayaan min algami wاlkarbi maa laa yutiiquun dami iyo iyo kurbad bay waxay ka gaarayaan dhibaato wax ayna kari karaynin walaa yaxtamiluun ayna taxamuli karayn yani ayna aqbali karayn u adkaysan karaynin fayaquulu nnaasu dadkaa waxay ku dhahayaan qaarkood qaarka kale ku dhahayaan alaa tarawna ilaa maa antum fiihi miyaydaan arkaynin waxa idin soo gaadhay ilaa maa balagakum waxa idin soo gaadhay laba goor miyaydaan arkaynin waxa aad ku dhex jirtaan waxa idin soo gaadhay miyaan arkayn alaa tanduruuna miyaydaan fiirinaynin man yashfacu lakum ilaa rabbikum qof idinku ergeeya rabbigiin idinku ergeeyo idinku shafaaco qaado oo inuu idinkala xukumo meeshaad idinkala idinka kala dareeriyo idinku xukuma taagni dheer oo eh, muxuu ahaaye E, konton kun oo sannadood meel la taagnaa oo qoraxduna madaxa dushiisa ay taagan yahin wax laga gabada aan lahayn dhibaato weyn baa marka dadka soo gaaraysa markaasay saa isugu dhahayaan fa yaquul qaarba nin bay u malaynayaan abuukum aadam wa aabihin aadam fayaatuunahu way u imaanayaan wayaquuluuna waxay dhahayaan yaa aadam aadamow anta abulbashar waxaa tahay dadka aabbihiisii baa tahay khalaqaka allahu biyadihi alla gacantiisuu kugu abuuray wa nafaqa fiika min ruuxihi ruuxdiisuu kugu afuufay wa amara almalaa'ika malaa'igtu amrayo fasajaduu laka waa kuu sujuudeen wa askanaka aljanna jannadii ku dejiyey intaasoo fadaa'ila baad leedahay fadaa'ishaa daraaddeed bay marka ugu rashaxayaan inuu isagu noqdo qofkii ergeyn lahaa ee rabbi loo dirsan lahaa alaa tashfacu lanaa ilaa rabbik miyaadan rabbigaa noogu ergaynaynin alaa taraa ilaa maa naxnu fiihi waxa aan ku jiro miyaadan arkaynin wamaa balaqana iyo waxna soo gaaray dhibaata soo ma argti aabbanimadii shafaqadeedii iyo fadaa'ishiisii kolkay isu soo dareen iyo waxay yidhaheen markayd intaasoo dhan ba wadata aabbahayaa tahay alla sidan iyo sidanu kuu maamuso kuu karaameeyey noo ergee markaa rabbi noogu ergee fa qaala markaasuu ina rabbii adiba gadaban rabbi wuxuu carooday caro oo lam yaqdab qablahu milah alyawma alyawma ani ima dhigin ina rabbii gadiba alyawma maanta wuxuu carooday gadaban caro oo lam yaqdab aanu caroonin qablahu isagoo hortii milahu isagoo kale aanu caroonin walaa yaqdabu bacdahu mihlah dabadiina isagoo kale aanu caroonaynin wainnahu nahaani wuxuuna iga reebay can ishajara geeddii buu iga reebay kolkuu jannada i geliyey facasaytu waan caasiyey oo geeddii baan cunay nafsii nafsii nafsi naftayda naftayda naftayda oo keliya ayaan ku fillahay idhabuu ilaa hayrii qof kale aada idhabuu ilaa nuuxin nuux aada nuux buu ku hawilaya isagu isagoo isna u malaynaya inuu nuux muxuu ahay kaga habboon yahay fayaأtuuna nuuxan nuux bay u imaanayaan calayhi الsalaam fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa nuux nuuxow anta awalu الrusul rususha ninkii ugu horreeyaa tahay ilaa ahli اlardi dadka dhulka a loo soo diray waqad samaaka allahu allana wuxuu kugu magacaabay cabdan shakuuran haddoo shukri badan buu kugu magacaabay alaa taraa ilaa maa naxnu fiihi miyaadan arkaynin waxa aan ku jiro alaa taraa ilaa maa balagana waxaana soo gaaray ma aragtid alaa tashfacu lanaa ilaa rabbika rabbigaa miyaadan noogu ergeynaynin fayaquul markaasu <coughs> wuxuu dhahayaa ina rabbii qadiba alyowm rabbigay maanta wuxuu carooday qadaban caro oo lam yaqdab qablahu milahu isagoo kale aanu caroonin walan yaqdaba bacdahu milah isagoo kalena aanu cadhoon doonin wainahu qad kaana lii qad kaanad lii waxaa iga dhacday dacwatun habaar waan habaaramay rabbi laa tadar cala lardi min alkaafiriina dayaar oo isaga yidhi dacawtu biha calaa qowmi aan tolkaygii habaaray nafsii nafsii nafsi habaarkaasuu ka dhiganayaa shay uu rabbi kagala xishoonayo oo aanu la hortegi karaynin inkastoo dadka u habaarayo ay ahayd dad gaal ahoo halaagga mutay muddo dheerna uu sabray oo sagaal boqol iyo konton sannadood uu sabirsanaa iyo haddana muxuu ahaaye habaarka iyo lacnada iyo waxyaalahaasu inayna fiicnayn daraaddeed rabbi buu ka xishoonaya idhabuu ilaa hayri qof kale aada idhabuu ilaa ibraahim ibraahim aada fayadhabuun fa ibraahim ibraahim bay u imaanayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa ibraahim anta nabiyullahi wa khaliiluhu min ahli lard aduu waxaa tahay nebigii alle iyo wideygiisii baa tahay dadka dhexdiisa dadka dhulka jooga dhexdooda uu kaa xushay ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa noogu ergee alaa tara ilaa maa naxnu fiihi miyaadan arkayna waxaan ku jiro fayaquulu lahum wuxuu ku dhahayaa ina rabbii qad qadiba alyawma gadaba lm yغdb qblh mlh وlan yغdba bعdh mlه وإnii kuntu kadabtu halaaa kadabaatin waxaan been sheegay saddex beenood saddex beenood baan sheegay oo suro beeneedla oo mid laba ay tahay dar alla midna naftiisa ay ahayd saddexdaasna marka waxa weeyaan mid waa kolkuu yidhi oo isnaamtii uu yidhi kolkuu jajabiyey kolkuu rabay inuu jajabiyey uu yidhi ini saqiim waan jiranahay isagoo marmarsinya u doonayey islaamtana uu kaga takhalluso ta labaadna waa goorta dambe markii la weydiiye maadaasaa ugale layidhi wuu yidhi bal facalahu kabiiruhum hada fas'aluuhum labadaba darca lagu sameeyey midda naftiisa u sameeyeyna markii haweenaydiisii saaro la weydiiyey ninkii boqorka ahae faasiqa ahaaye naagtii quruxsan oo arkaba qaadan jiray hadday nin leedahayna ninkeeda dili jiray yu si aan loo dilin buu wuxuu yidhi waa walaashay nafsi nafsi nafsi idhabuu ilaa hayri qof kale aada idhabuu ilaa muusa muuse aada faya'tuuna muusa muuse u imaanayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa muusa anta rasuulullah rasuulka allaa tahay fadalaka allahu birisaalaatihi wa bikalaamihi cala annaas alla wuxuu dadka kaagaga fadilay risaaladii uu kuu soo dejiyey iyo hadalkii uu kula hadlay wa kallama allahu muusa takliima tilka rusul fadalnaa bacdahum calaa bacd minhum man kalama allah marka intuu la hadlayo isagoo ka mid ah ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa noogu erge alaa tara ilaa maa naxnu fiih miyaadan arkayni waxaan ku jiro fayaquulu markaasuu dhahayaa ina rabbii qad qadba alyawma qadban lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu milah wainii qad qataltu nafsan lam uumar biqatlihaa aniguna waxaan dilay naf oo aan la ifarin dilkeeda naftii ninkii qibdiga ahaa ee la dagaalamayay ninka ninka israa'iiliga ah ee uu dilay qisadooda alle subxaanahu wa tacaala uu sheegay taasuu sheegay fawakazahu muusa faqadaa calayhi buu yidhi qaala hada min camali shayطaan aw ka wardamana aw ka cudur daartayba nafsi nafsi nafsii idhabuu ilaa gayri qofka la aaday idhabuu ilaa ciisa ciisa aada fayaatuuna ciisa ciisa u imaanayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa ciisa anta rasuulu ullah rasuulka allah tahay wa kelimatu eraygiis baa tahay alqaha ilaa maryam maryam uu siiyey mxuu ahaye kelimatu kun uu kugu abuuray wa ruuxun minhu ruux isaga xaggiisa ka timid baa tahay wa kallamta annaasa dadkaad kula hadashay filmahdi handoolka dhexdiisa yani waqtiga hadalkiisi oon la gaarin kan soo marray inay saddexdii qofee ku hadla intaa waqtiga hadalka la gaarin uu ka mid yahay wiilkii yaraa julayj beri yalay iyo wiilkii yaraa hooyadii jaqayay ee ninka faraska fuushan iyo addoonta iyo lala soo agmaray ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa noogu ergee alaa taraa ilaa maa naxnu fiih miyaadan arkayni waxaan ku jiro fayaquulu ciisa ciisa wuxuu dhahayaa ina rabbii qad غadba اlyوma غadba lam yغdb qablahu mثlah walan yغdba bacdahu mثlah walam yadkur denban dembina ma sheegin laakiin riwaayaat baa waxay dhahayaan inuu sheegay oo uu yidhi وإنii cubidtu min duuni illah ilaah nimaa la igu sheegay oo dad baa yidhaaheen ilaah baa tahay oo taasaan k alle kaga xishoonayo anoo alla lasoo garabla isagoon aan kana warhaynin aan kana raalli ahayn weynaynta la weyneeye meel aanu gaadhin la gaadhsiiyey ku cudur daaranaya ku ku mxuu ahaye ku xishoonaya nafsii nafsi idhabuu ilaa ayri ayrki aada idhabuu ilaa maxamed maxamed aad sala allahu alayh wasalam wa riwaayatin fayaatuunii way ii imaanayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa muxammed anta rasuulu llah rasuulka allaa tahay wa khaatamu nabiyiina nebiyaalka kii khatiiba ugu dembeeyaa tahay waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa taahar alla wuxuu kuu dhaafay dembigaaga kiisii hor iyo kiisii dambeba ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa noogu ergee alaa taraa ilaa maa naxnu fiih miyaadan arkin waxaan ku jiro faantaliquu waan baxayaa fa aatii waxaan imaanayaa taxta alcarsh carshiga hoostiisaan imaanayaa fa aqacu waan dacayaa saajidan lirabbi anigoo rabbi u sujuudsanbaan sujuudda dhacaya uma yaftaxu allahu calaya wuxuu alla ii furayaa oo igu ilhaaminayaa oo ibarayaa min maxaamidihi xamdiyaalkiisa iyo wa xusni hanaa'i calayhi ammaan wanaagsan oon ammaano shay-an wax oo lam yaftaxhu calaa axadin qabli qof iga horeeyey aanu u furin anigana hadda ka hor ina u furino waqtigaas uun alla ii furayo uma yuqaalu markaasaa la dhahayaa yaa muxammed irfac ra'saka madaxaaga kor u qaad sal tucطah alla weydiiso waa lagu siinayaaye washfac tushafac shafaaca qaad waa laga aqbalayaaye faarfacu ra'sii madaxaygan kor u qaadaya faaquul waxaan dhahayaa ummatii yaa rabbi ummatii yaa rabbi rabbi ummadayda rabbi o ummadaydan dhahaya fa yuqaalu waxaa dhahayaa yaa muxamed adkil min ummatika man laa xisaaba calayhim min albaabi alaymani min abwaabi aljannati wahum shurakaau nnaasi fi ma siwa dalika min alabwaab adkil ka geli min ummatika ummadaada man laa xisaaba calayhim inta aan xisaabidoshooda ahayna xisaab la-aan jannada ku gelaysa ee toddobaatankii kun iyo toddobaatankii lagu dhuftay ah min albaabi اlaymani albaabka midigtaa ka geliyo min abwaabi اljannati abwaabta jannada allahuma jcalna min haulaa wahum shurakaau nnaas dadkana way la wadaagayaan fii siwaa dalika albaabka wixii ka soo haray oo min alabwaabi albaabada kale albaabada kalena dadka kala gelayaan albaabkaana iyagaa gaar isaga leh qaala uma qaala markaasu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi marka midkay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay inamaa bayna almisraacayni min masaariici aljanna labada fardadood ee fardadaha albaabada janna ka mida inta u dhaxaysaayo kamaa bayna kamaa bayna makkata wahajar waa inta maka iyo hajar u dhexaysa hajarna waa beled fog oo baxrayn ku yaalla khaliijka aw kamaa bayna makkata wa busra mise wuxuu yidhi waa inta maka iyo busre udhaxaysa busrana waa beled shaam ku yaalo dimashqa agteeda ah mutafaqun calayh yani aad bay u kala fog yihiin albaabada albaabada jannada sidaasay u kala fog yihiin maca dalika waxaa imaan doona maalin ay cuf ay yihiin oo laysku ciriiriyayo meel laga kala mara malalalayahay waa kaan soo marray xadiidkii muxuuha cutbat bni haziwan radia allahu canhu khudbadiisii soomaynaan ku soo marin baabada jannada iyagoo sidaa u waaweyn inay imaanayso maalin meel la kala mara la waayo naartana kolku ka warramay salkeeda dherarkiisa in dhagaxa qarka lagaga tuuraayo toddobaatan sannadood uu sii soconayo intaanu salkeeda gaadhin uu yidhi haddana waa la buuxin doonaa maca dalik waa kaan soo marray marka markan kadu waxaa weeyaan marka meeshan tada nebigu sal ly slm sayidu unnaasi baan ahay uu leeyahay waxa weeye waa midka ka ahee alla uu sheegay ee uu ku dhihi jiray casaa an yabcaaka rabuka maqaaman maxmuuda siduu xadiidka jaabir bn cabdillaahi radi allahu canhuma uu caddeeyey waa maalinta marka sharaftiisu khalqiga oo dhan ay u muuqan doonto ambiyada alle calayhim asalaatu wasalaam oo kuwii kibaartooda ay ugu waaweynaa waxay ka cudur daarteen oo qof waliba muxuu ahay uu qirtay inaanu gaadhsiisnayn uu isagu calayhi salaatu wasalaam uu samayn mxu isagu uu ahl u noqon doono oo dadka o dhan kolkaas sharaftiisa ka muuqan doonto weliba waxaan soo marray ibraahim eh, inuu dhihi doono inamaa kuntu khaliila min waraa waraa anu halkaa darajadaa sare ma gaadhsiisnay oo khaliilnimada aada sheegaysaan ma ayn ahayn khaliilnimo mubaashirahe eh. mid waxay ahayd la iga horeeyo oo alla subxaana wa tacaala la iga dhow yaho dad alla iga dhow baa jira saasuu dhahaya marka rasuulkeena alayh isalaatu wasalaam wax alle uga dhow oo uu ku xawilo ma uu jirayo maalintaas وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء إبراهيم عليه السلام بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل ibraahim baa wuxuu la yimid oo uu keenay ismaaciil hooyadii oo haajari iyo wiilkeedii ismaaciil ahaa wahiya turdicu iyaduna ay nuujinayso xataa wadacahaa ilaa uu ka dhigay cinda albeyti kacbada agteeda wadacahaa mise wadacahumaa cinda dawxatin geed weyn agtiisa oo fawqa zamzam zamzam dushiisa fii acla masjidi masjidka xaggiisa sare xaggiisa waqooyiga xaggiisa mxuu koonfurta ah, walaysa bimakata makana ma aanu joogin yowmaidin maalinta axadun qofna ma joogin meel cidlo oo qofra ay ahayd walaysa bihaa maaun biyana ma ayna lahayn fawadacahumaa hunaalik hunaaka halkaasuu dhigay wawadaca cindahumaa agtoodana wuxuu dhigay oo uga tegay sahay ahaan uu ugu waday jiraaban fiihi tamrun oli oo timiri ku jirto wa siqaacan fiihi maa iyo darbad ay biyo ku jiraan uma qafa waa noqday ibraahimu sala allahu calayhi wasalama munaliqan isagoo tegayo meeshii uu ka yimid shaam ku noqonaya magaaladan xalab la yidhaaho uu deganaabaa la yidhaahaa kolley manطaqatu shaam buu deganaa fatabicatu umu ismaaciil umu ismaaciil baa ka daba tagtay faqaalad markaas waxay tidhi yaa ibraahim ciina tadhab xaggeed aadaysaayoo wa tatrukuna aad nagaga tegaysaa bihada alwaadi togankada aladii laysa fiihi aniisun wax la weeshada aanu lahayn walaa shay-un waxna aan lahayn wax lagu noolaada aan lahayn fa qaalat lahu dalika miraaran hadalkaasi dhowr goor ku celcelisay wajacala laa yaltafitu ilaah wuxuu bilaabay inaanu xaggeeda soo daymoonaynin qaalat lahu markaase waxay ku tiri kolkay ka quusatay aragtay inuu arrintaas uu musamim ku yahay dho waxay tidhi allahu amaraka bi haada ma allaa sidan ku amray waxay kala hubsanaysaa umu ismaaciil muxuu ahaayey in ibraahim salawaatu ullahi wasalaamu calayh arrintan tada ra'yigiisa iyo danayn isagu daneeyo meeshan inay meel ku habboon ay tahay ay la noqotay oo halkaa ku dhigay iyo in waxyaalla uu ku dhigay leanna nebina waa ahaa basharna waa ahaa hadda ka horna waxaan kusoo marray nebiga sala allahu alayh waali wasalam dhowr aan kusoo soo marray in lala talin jiray nebigeena alayh isalaatu wasalaam wixii muxuaha ra'yigiisa laakiin wixii waxyi ah isagu ka hadal aanu lahayn marka umu ismaaciil taasay kala hubsanaysaa wixii waxyi waxya isaga waa in loo hogaansamaa amarka alle loo hogaansamaa rasuulka iyo ummaduba wixiise ra'yi marka isagu ra'yigu mushtarak weeyaan qaala markaasuu hi nacam haa qaalat markaasna waxay tidhi idan laa yudayicuna markana baylihin maayo isaga na dayic maayo alla hadduu halkaa dhig ku yidhi alla isagaana dhaqaalanaya oo iska tafolka uma rajacad way noqotay faاnطalaqa ibraahim ibraahim waa socday salى اllahu عalayhi wasalam xataa ida kaana cinda haniya haniy mxua karinta agteeda markuu joogo dalcaddii agteeda markuu joogo haniyaduna wuxuu leey waa haniyat اlwadaac waxaan ujeeda haniyat alxajuum weeyaane midda culyada ehe xayثu laa yarawnahu meel ayna ka arkaynin waistaqbala biwajhi اlbeyta kacbada wejigiisa la soo qaabilay kacbada kusoo jeedsaday marka la ducaysanayo wuu ducaynayaay ducada waaa ducadu waa salaad salaadana marka waxaa qibladaa loola jeedsadaa marka qibladii uu qaabilayay dadka qaarkood oo yidhaaho ducada qibladeedu waa cirka oo kolkii la ducaysanaya cirkaa la fiiriyaa waxba kama jiraan ducada qibladeedu waa qiblada salaada uma dacaa bi ulaai اdacawaat wuxuu ku duceeyey ducooyinkan kada farafaca yadayhi gacmana kor buu u qaaday waa asbaab qaala markaasuu yihi nacam haa qaalat markaasna waxay tidhi idan laa yudayicuna markana baylhin maayo isagaa na dayici maayo alla hadduu halkaa dhig ku yidhi alla isagaana dhaqaalinaya oo iska takolka uma rajacad way noqotay faاnطalaqa ibraahimu ibraahim waa socday salى اllahu عalayhi wasalam xataa ida kaana cinda haniya haniy mxua karinta agteeda markuu joogo dalcaddii agteeda markuu joogo haniyaduna wuxuu leey waa haniyat اlwadaac waxaan ujeeda haniyat اlxajuum weeyaane midda culyada ahe xayثu laa yarawnahu meel ayna ka arkaynin waistaqbala biwajhi اlbeyta kacbada wejigiisa la soo qaabilay kacbadii kusoo jeedsaday marka la ducaysanayo wuu ducaynayaaye ducada waxaa ducadu waa salaad salaadana marka waxaa qibladaa loola jeedsadaa marka qibladii uu qaabilayay marka dadka qaarkood ay yidhaaho ducada qibladeedu waa cirka oo kolkii la ducaysanaya cirkaa la fiiriyaa waxba kama jiraan ducada qibladeedu waa qiblada salaada uma dacaa bihaa ulaai addacawaat wuxuu ku duceeyey ducooyinkan kale farafaca yadahi gacmana kor buu u qaaday waa asbaabta ducooyinka aqbalkeeda ee ku munaasibka bay ka mid tahay gacmaha oo kor loo qaado iyo isagoo qiblada la qaabilo iyo isaga oo laga horraysiiyo horta hore alla ammaan iyo laga horraysiiyo xamdiga alle iyo nebigu ku salliyo markaasuu wuxuu yihi rabbi inii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarcin xataa uu ka gaaday yashkuruun rabbiyow inii askantu anigu waxaan dejiyay min duriyatii ubadkayga qaarkood biwaadin tog oo hayri dii zarcin ku muxuu ahaayey eh, zarcila aan ahayn ilan dhul beeraad bise isagu ka yimid xataa ah, balaqa ilaa uu ka gaaday lacallahum yashkuruun wajcal afidata min annaasi tahwi ilayhim lacallahum yashkuruun warzuqhum min asamaraati lacallahum yashkuruun marka waa u duceeyey oo dad ay weheshadaan oo ay la degaan oo la noolaadaan iyo mida ay ku noolaadaan iyo risqiba in alla u keeno buu halka ugu duceeyey ayb fajacalat ummu ismaaciil allana marka waa ka aqbalaya sidee laugu aqbalaya laakiin horta hore waa rafaadayn waxbaa yaroo rafaadaa soo gaarhaya alla subxaanahu watacaala ahalkiisa dadka mu'miniinta ee saadiqiinta ah horta hore waa imtixaanaa markay imtixaanka u adkaystaan kolkaasuu isaguna soo dejiyaa macuunadiisa soo dejiya wajacalad ummu ismaaciil umu ismaaciil waxay bilowday turdicu ismaaciila inay nuujiso ismaaciil watashrabu min dalika almaa biyahaana ay cabto xataa idaa nafida markuu dhammaaday maa fi siqaa'i wixii qarbada ku jiray cadishad way oontay wacdisha wiilkeediina waa oomay kol haddii naaskeedii wax ka waayo biyihiina ay dhammaadeen wajcala tanduru ilayhi waxay bilowday inay fiiriso yatalawaa isagoo galgalanaya dhulka isla dhacaya ow qaala mise wuxuu yidhi yatalabad isoo dhulka isku nabaaya labada waa isku mid wayaan yatamaraqu wayadribu binafsihi alard fainطalaqat waa baxday karaahiyata an tandura ilayhi inay iyadoo hor isagoo horteeda ku dhimaanaya siday u malaynayso inay fiiriso nacayb ee nacbayta <clears throat> way baxday oo inay wax soo raaraadisa u baxday fa wajadat isafaa buurta safaa bay aragtay shay aqraba jabalin fi lardi ilayha yaliha buur dhulka ahoo iyada u soo dhow inay tahay faqaamat calayhi oo isku kortaagtay uma aqbalat ilwaadiya togii waadi ibraahim ayay qaabishay tanduru inay iyadoo fiirinaysa hal taraa axad inay wax arkayso falam tara axadan qofna ma ayna arag fahabadat min asafa safay ka degtay xataa idaa balagat ilwaadiya toga kolkay gaadhay toga ibraahim ee meesha hadda la ordaya mascahaan rafacat tarafa dircihaa xaynka diriceeday sare u qaaday uma sacad way orday sacya alinsaani almajhuud qof dhibaysan si uu ordo tabaryar xataa jaawazat ilwaadiya ilaa togay ka gudubtay uma atat ilmarwa marwa haddana timid faqaamat calayha waa isku kor taagtay fanadarat way fiirisay hal taraa axadan inay wax aragto falam taraa axadan qofna ma ina arag fafacala dalika sabca maraatin sidaasay toddoba goor yeesheo kolle marwa ay tegayso bildhaaminaysa kolla safwa safa mar alle markay toga soo gaareen orod ku goynaysay qaala ibnu cabaasin radia allahu canhuma qaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam fadalika sacyu nnaasi baynahumaa kaasaa weeyaan sababkaas weeyaan orodka dhexdooda dadku ay ordayaan sacyeeyaan safiya murwa dhexdooda halkaasuu ka yimido waa taqliid iyo itibaac itibaac weeyaan lagu raacayo umu ismaaciil sharci buu ficilkeedii alle subxaanahu wa tacaala ka dhigay falamaa ashrafat cala almarwa marwa markay isku taagtay mar toddobaadkii bay samcat sawtan cod maqashay xaggii canuga ay ka maqashay faqaalad markaas waxay tihi sa aamus bay tii yani iyadas sheegaysa turiidu nafsaha uma eh, tasamacad way dhegaysatay fasamicad sawd eh, aydan haddana cawdkeedii haddana maqashay faqaalat markaasi waxay tidhi laqad asmacta in kaana cindaka hawaas waa i maqshiiso codkaaga maqlay haddii wax gargaara aad hayso waxaas codkiisaan maqlayow faidaa hiya bilmalak kolkay kusoo soo noqotay bay malagii la kulantay cinda mawdici zamzam zamzam mawdiciisa agtiisa fabaxaa malagii wuxuu ku faadhfaadhay bicaqibihi ciribtiisa ow qaala bijanaaxi mise wuxuu yihi baalkiisa yuu biyihii ku faadhfaaray dhul ku faadhay xataa dahara almaa ilaa biyihi ay ka soo baxeen fajacalad waxay bilowday ummu ismaaciil tuxawiduhu inay darayso oo biyahan iyo kaa baxsan bay tihi aad bay u dhibaysnaydoo waxay tii biyahan iyo kaa dhumine xajiso markaase ciiddii ayay dar oo kale barkadoo kale uga dhigtay ku celinaysay wa taquulu biyadiha haakada gacanteedaisaa ku dhahaysay wajacalad waxayna bilowday taqrifu almaa biyihii inay ku dhurto fii siqaa'ihaa qarbikeedii wahuwa yafuur isna uu soo burqanayo kulamaa taqrif mid alle markay dartaba wa fii riwaayatin biqadri maa taqrif intay qaadda in la eg baa kasoo burqanaysay qaala ibnu cabaasin radi allahu canhuma qaala nabiyu sala allahu alayh wali wasalam yarxamu allahuma ismaaciil um ismaaciil allah naxariiso low tarakat zamzam zamzam hadday dayn lahayd ow qaala mise wuxuu yihi low lam taqrif min almaa biyaha haddayna dhuri lahayn ee iska cabbi lahayd uun lakaana zamzamu caynan maciina il durduraho qulqulaysa buu ahaan lahaa <clears throat> laakiin markii ay sidaa ay u gashay ee dhurtay ee joojisay yay waxay noqdeen biyo oo ceel oo kale iska noqdo oo goortii dambe loo baahdo in la qoto oo ficil lagu soo saaro qaala fasharibat way cabtay waardacat waladaha canugeedii bani u nuujisay faqaala laha lmalak malagii baa ku yidhi laa takhaafu dayca baylaha ka baqina faina haahunaa baytan guribaa halkan ku yaala lilah alle uu leeyahayoo yabniihi hada algulaamu abuuhu ay dhisi doonaan canugan iyo aabbihii waina allaha laa yudayicu ahlah allana ma dayico ahalkiisa wa kaana albeytu kacbadu waxay ahayd murtafacan min alardi meel sare oo dhulka ah bay ahayd ka raabiyati sida taagga oo kale ah taatiihi suyuul daadadku ay imaanayaanoo fata'hudu can yamiinihi wa can shimaalihi midigtiiyo bidixda ay ka marayso fakanat kadalika sidaasay umu ismaaciil ahayd xataa marat bihim ilaa ay ka soo mareen rufqatu min jurhum dad musaafiriin oo qabiiladaa jurhum aha mise wuxuu yidhi ahlu beytin min jurhum qoys oo ahlujurhum muqbiliina iyagoo ka yimid min ariiqi kada kada jidkeeda ka yimid kuday meesha ay yidhaan maya kadhaa marka la yidhaaha lamado xajuunta nafteeda taniyada culyadaa weeyaan meeshuu kasoo geli jiray nebigu sal ly sl kusoo gelay <clears throat> ee ibraahimna goorta dambe uu ka baxay fanazaluu waxay degeen fii asfali maka maka hoosteeda ayay degeen oo xagga xagga masfala ah ayay degeen fa ra ra'ow waxay arkeen daa'iran caa'ifan shimbir wareegeysanaya ayay arkeen oo biyaha ku dhaceeya faqaaluu markaasay waxay inna hada daa'ira yaduuru calaa maa walla shimbirkaasu biyuu ku dhacayaa way reerbaadi ahaayeenoo way yaqaaneen lacahdunaa ogaantayaduna waxay ahayd bi hada alwaadi togankada wamaa fiihi maa isagoon biyo aan lahayn fa arsaluu waxay direen jariyan mid sahana bay direen oo jariyeyn rasuul rasuulayn laba qof bay direen mise qof oo yidhahdeen soo fiiri fa idaa hum bilmaa waxaa kusoo kadiyay iyagoo biyihii arkaaya farajacuu way ku noqdeen nimankiio fa akhbaruuhum way uga warrameen fa aqbaluu waa yimaadeen raggii baa soo wada kacay waummu ismaaciila cinda almaa ay biyihi ag fadhido faqaaluu markaasi waxay dhahaan niman akhlaaq badan bay ahaayeene ada'daniina lanaa an nanzila cindaki ma noo idinaysa inaan kula soo degno way ka idan qaadanayaan iyadoo ay islaan miskiinad ah oo wiilkaa yar in uujinaysa mooy dad kale iyo tabar kale aan lahayn iyo haddana inay kol hadday biyahan uga soo horraysay inay iyadu ku xaq leedahay bay ogaadeenoo way ka idan qaadanayaan qaalat nacam walaakin laa xaqa lakum fi lmaa haa laakiin biyahaas anaa iskale idinku xaqkuma leydin qaaluu nacam waa yahay faqaala ibnu cabaasin radi allahu canhuma qaala nabiyu sala allahu aleyh wali wasalam waalfaa dalika uma ismaaciil arrinkaasu way waafaqday ummu ismaaciiloo way ku faraxday wa kaanat tuxibu lunsa wehelkay jeclay qof reer magaalo or beled ku dhalatay bay ahaydeen fanazaluu waa soo degeen faarsaluu ilaa ahlihim ciddoodiibay u farin direen inay soo guuraan fanazaluu macahum way la soo degeen meeshuna meel waxay ahayd muxuu ahay daaq badan laakiin oo mananimo looga kala caadi jiray bay ahayd xataa ah, idaa kaanuu biha ahla abyaatin dhowr qoys markay ku noqdeen washaba algulaamu wiilkiina uu koray wa alcarabiyata minhum carabigii iyaga uu ka bartay waa carabta mustacribada la yidhaahaa aabbahood weeyaan marka ismaaciil asalkiisii hore dad u ahaayo carab aan ahayn laakiin waa caraboobay oo luqadiibuu bartay oo ubadkiisiina marka carab bay noqdeen wa anfasahum kooda ugu nafiisan ee ay ugu jecel yihiin uu noqday <clears throat> akarahum nafaasatan wa acjabahum waanuu cajab geliyey xiina shaba markii uu koray faridnimadiisi iyo raganimadiisi iyo caqligiisii iyo wanaaggiisii ilan nebi nabi dhalay weeyaan falamaa adraka markii uu gaadhay waqtigii guurka uu gaadhay buuqaan gaadhay bay zawajuuhu imra'atan minhum haweeney ka mida bay u guuriyeen wamaatat umu ismaaciil umu ismaaciilna way dhimatay fajaa jaa'a ibraahiimu ibraahim baa yimid bacdamaa tazawaja ismaaciil ismaaciil intuu guursadee dabadeed yutaalicu isagoo ka warhelaaya tarikatahu wuxuu meesha uu kaga tegay dadku meesha kaga tegay soo hubi buu is falam yajid ismaaciila ismaaciil ma aanu guriga ugu imaanin fasa'ala imra'atahu canhu haweenaydiisii buu weydiiyey oo yidhaaway ninkaagii faqaala waxay tidhi kharaja yabtaqii lana wuu baxay isagoo wax noo raadinaya wa fii riwaayatin yasiidu lana isagoo ogaar buu u baxay oo noo soo ogaaranaya uma sa'alaha can cayshihim wa hay-atihim maciishadoodii iyo xaaladoodu weydiiyo faqaalad waxay tidhi naxnu bishar naxnu fii diiqin wa shidda shar baan ku jiraa cidhidi iyo shiddaan ku jiraa washakat ilayhi way ku calaacashay qaala marka arrintaasuna mayna cajab gelin ibraahim inay ku sabri weydo qismada alle ku sabri weydo wiilkiisa naagtiisu qaala markaasuu yidhi faidaa jaa zawjuki markuu ninkaaga yimaado aqri'i calayhi salaam salaam ku aqri salaam iga gaarsii waqiilii lahu kuna dheh yuqayir catabata baabihi gurigiisa catabadiisa ha bedelo albaabkiisa catabadiisa ha bedelo fariin ayna garanayno laakiin iyada ku saabsan buu faraya ismaaciil se u garan doono dayb naagtaada fur hadduu yidhaaha inay ka qarisaa suuroobi lahayd markaasuu sidaas marka u faray falamaa ja'a ismaaciilu ismaaciil markuu yimid kaannahu anisa shay-an waxaad mooddaa inuu wax dareemay le nebi weeyaane dareen gaaruu leeyahay in muxuu ahay waxbuu dareemay faqaala markaasuu hal jaءakum min axadin qof ma idin yimid qaalat nacam haabay tihi jaءanaa kadaa kada kadaa oday saa iyo saas iyo baa noo yimid oo way xaqirtay weliba arrinkiisii fasa'alanaa canka waana kaa waraystay faakbartu waanu warramay fasa'alanii kayfa cayshuna igu waraystay faakbartuhu ana fii jahdin wamashaqa dhib iyo mashaqa inaan ku jiro aan uga warramay qaala fahal awsaaki bishay wax makuu dardaarmay qaalat nacam amaranii an aqra'a calayka asalaam wuxuu i faray inaan salaamku soo gaarsiiyo wayaquulu wuxuuna ku dhahayaa hayir catabata baabik qaala markaasuu yidhi daaki abii kaasu waa aabbahay waqad amaranii an ufaariqaki wuxuuna i faray inaan ku furo oo catabada baddasha uu leeyahay waa sidaas ilxaqii biahliki ciddiinni aad faطallaqhaa waa furay wataزawaja minhum ukraa mid kale uu ka guursaday falabisa canhum isma ibraahim ibraahim baa ka daahay oo ka joogay maa shaa allah uma ataahum waa u yimid bacdu mar dambe falam yajidhu haddana gurigii maanu ka helin fadakala cala imra'atihi haweenaydiisa buu galay oo fasa'ala canhu waa ka waraystay qaalat kharaja yabtagii lanaa waa baxay inuu wax noo raadiyo noo soo shaqaynaya qaala kayfa antum seer xaalkiinu tihiin wasa'alahaa can cayshihim wa hay-atihim qaalat naxnu bikhayrin wasaca khayr iyo barwaaqaan ku jiraa wa ahnat cala allahi tacaala allay ammaantoy ka mahad sheegatay faqaala markaasuu yidhi maa طacaamukum cuntadiinnu maxay tahay qaalat illaxm waa hilib qaala wamaa sharaabukum qaalat ilmaa qaal markaasuu wuxu yidhi allahuma baarik lahum fi اllaxmi wاlmaa alla u barkee hilibkii iyo biyaha qaala nebiyu sala allahu alيyh wali slam walam yakun lahum yowmaidin xabun ma ayna lahayn maalintaa badar ma ayna lahayn walow kaana lahum haddii ay lahaan lahaayeenna dacaa lahum fiihi waa ugu ducayn lahaa qaala fahumaa labadooda biyihii iyo hilibka laa yakluu calayhimaa axadun qof lama keliyaystoo labadaa keliya un kuma noolaado ee bikayri maka maka meelaan ahayn ilaa lam yuwaafiqaahu ma waafaqaanos caafimaadkiisa iyo kuma fiicnaadaan labadan see marka ibraahim baa u duceeyo meeshan tada oo tada oo maka iyaga waa ugu fiicnaanaya wa fii riwaayatin fa jaءa waa yimid faqaal ayna ismaaciil awa ismaaciil qaalat imra'atuhu dahaba yasiid waa u baxay isagoo waarsanaya faqaalat imra'atu haweenaysi baa waxay ku tidhi alaa tanzilu fatadcamu watashrab miyaadan soo degaynin oo aad cuntidooda wax cabtide qaala wamaa طcaamukum wamaa sharaabukum qaala طcaamuna alaxm wa sharaabuna almaa qaala markaasuu wuxuu yidhi allahuma baarik lahum fii طcaamihim wa sharaabihim alla u barakay cuntadooda iyo sharaabkooda qaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi faqaala abulqaasimi salى اllahu alيyh wali wasalam barakatu dacwati ibraahim waa barakadii alla barigii ibraahim qaala faidaa jaءa zawjuki markuu ninkaagii yimaado faqra'i calayhi الsalaam salaam gaadhsiiyo wamuriihi far yuhabbit catabata baabihi albaabkiisa catabadiisa ha xoojiye ha adkeeyo hahayo weeyaan yani waa u bogay marka mid dantado falamaa jaa ismaaciilu ismaaciil markuu yimid buu qaala wuxuu yidhi hal ataakum min axad qof ma idin yimid qaalat nacam ataanaa shaykhun xasanu lhay-a waxaa noo yimid nin waayeel ahoo hay-ad quruxsan oo haybad lahoo kida aho way ammaantay marka wa calayhi wayna ammaantay tii horese way xaqirtay taasu naag adduunyo ahayd fa sa'alanii canka way kaa waraysay fa akhbartu waanu waramay fasa'alanii kayfa cayshuna cayshkaydina siduu yahay i weydiiyey faأhbartuhu annaa bikhayr inaan khayr ku jiraan uga warramay qaala faawsaaki bishay wax makuu dardaarmay qaalat nacam yaqra'u calayka asalaam salaam buu kusoo gaadhsiinaya wayamuruka an tutabita catabata baabik baabkaaga catabaysa inaad xajiso qaala markaasuu daaki abi kaas waa aabbahay waanti lcataba catabaduna adiga wey uu sheegayo amaranii an umsikaki inaan ku haystaabu ifaray uma labisa canhum wuxuu ka daahay maa shaa allah intuu una la doono uma jaa bacda dalika mar saddexaad buu yimid waismaaciilu yabri ismaaciilna uu qoraayo nablan lahu fallaaro kuwiisa isagoo mxuu ahayey leebow qoranaya leebka ku ugaarhsanayay ayuu u yimid oo jooga taxta dawxatin geed weyn hoostiisa qariiba min zemzam oo zemzam u dhow falamaa ra'aahu markuu arkay ismaaciil buu qaama ilayhi waa u kacay qaama lahu ma dhihna qaama ilayhi fasanaca wuxuu sameeyey kamaa yasnacu lwaalidu bilwalad walwaladu bilwaalid siduu ilmuhu aabbihii u qaabilo iyo siduu waalidku ilmihiisa u qaabilo bay isku sameeyeen oo dhunkasho iyo mucaanaqo iyo sidaasa qaala markaasuu wuxuuhi yaa ismaaciil in allaha amaranii biamrin alla amar buu amray qaala fasnac maa amaraka rabbuk wuxuu rabbigaa ku amray samee qaala watucinunii way caawinaysaa qaala wa uciinuka waa ku caawinayaa qaala fain allaha amaranii an abniya baytan haahunaa halkan inaan guri uga dhisaa baa lay faray wa ashaara ilaa akamatin murtaficatin calaa maa xawlahaa meel taag oo ka sarraysa inta hareeraheedaa yuu farta ku fiiqay facinda dalika rafaca alqawaacida min albeyt markaasay qawaacidda eh, asaaska guriga sar u qaadayeen oo dhisayeen fajacala ismaaciil ismaaciil baa wuxuu bilaabay yaati bilxijaara dhagxanta inuu soo gurguro waa ibraahimu yabni ibraahimna uu dhisaayo xataa ida irtafaca albinaa markuu dheeraaday dhismihi jaaءa bi hada alxajari dhagaxan uu keenay fawadacahu lahu waa u dhigay waa maqaamu ibraahimka yani faqaama calayhi waa isku kortaagay wahuwa yabni isna uu dhisaayo wa ismaaciilu yunaawilhu lxijaara ismaaciilna dhagxanta u dhiidhiibayo wahumaa yaquulaan iyaguna ay leeyihiin rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim sida qur-aanka alla uu ku sheegay wa fii riwaayatin ina ibraahiima kharaja biismaaciila iyo wa um ismaaciila buu la soo baxay wa macahum shannatun fiiha maa shannada waa qarbadka baaliga adduuga ah baa la yidhaha biyaha daadinaya fiihimaa fiihaa maa un ay ku jirto xoogaa biyihii wa jacalad umu ismaaciila tashrabu min ashanna qarbadii bay ka cabaysay fa fayaduru labanuhaa yadiru labanuhaa caanaheeda u dararaya calaa sabiyiha canugeeda xataa qadima maka ilaa maka uu la yimid fa wuxuu dhigay taxta dawxatin geed weyn hoostiisa uma rajaca ibraahimu ilaa ahli ciddiisii uu ku noqday sarre iyo reerkiisii kale faitabactu waxaa soo dhacday um ismaaciil xataa idaa balaguu kadaa markay meesha xajuuna gaadheen bay naadadhu u dhawaaqday min waraahi gadaashiisa yaa ibraahiimu ilaa man tatrukuna ibraahiimood yaad nooga tegaysaa qaala ila allah allaan idinkaga tegayaa qaalat radiitu billaah allaan raalli ku noqday marka hadduu alle muxuu ahay laygu haleeyey raalli baan ku noqday mu'minad bay ahayde farajacad waa noqotay wajacala tashrabu min ashanna waxay bilowday inay qarbadii wax ka cabto wayadiru labanuhaa calaa sabiyiha canugeeda uu dararo caanaheediina xataa lamaa faniya almaau markay biyihii dhammaadeen ee qaalad waxay tidhi low dahabtu fanadartu nadartu axusu axada bal haddaan baxo oon fiirfiiriyo waa inaa intaasan wax arkaaye qaala markaasu wuxuu yidhi fadahabad way tagtay fasacidat safa safay kortay fanadarad waa fiirisay wanadarad waa fiirisay hal tuxisu axadan inay wax dareemayso falam tuxis axadan qofna ma ayna arag falamaa balagat ilwaadiya markay toga gaadhay bay sacad orodday wa atat ilmarwa marway timid fa facala dalika ashwaatan wareegyo toddobaabay sidaa yeeshay uma qaalad markaasi waxay ti lowla dahabtu fanadartu maa facla sabiy bal canugiimaan soo fiiriyo fa dahabad waa tagtay wanadarad waa fiirisay fa idaa huwa calaa xaalihi isagoo sidiisaabay aragtay kaannahu yanshaqu lilmowt sidii isagoo u heqheqlaynaya geeri oo naftay ka sii socotoo kale aada moodo falam tuqirahaa nafsuhaa nafteedii ma ayna daynin inaad fiirsato wa qaalad waxay tihi low dahabtu bal haddaan tago oo fanadartu aan fiiriyo lacalii uxisu axadan waa ilaan intaas wax arkaaya ashwaadii toddobadeed marka kolkaa mayna ayna kamilin kolkay dhowr shawd samaysay iyo canugii soo fiirinaysaa fadahabad waa tagtay fasacidat safa safa haddana mar kale kortay fanadarat wanadarat waa fiirisa waa fiirisa falam tuxis axadan xataa atamat sabcan ilaahay toddoba sidaa ku kaamil yeeshay uma qaalad markaasay waxay tidhi low dahabtu fanadartu maa facal bal maan fiiriyo siduu yemeeye oo kale faidaa hiya bisawtin cod bay markaa maqashay faqaalad markaasay waxay tidhi aqif in kaana cindaka khayr ii gargaar haddii aad wax khayro hayso faidaa jibriilu jibriil bay la kulantay salى اllahu عalayhi wasalam faqaala bicaqibihi haakada cidhibtiisu sidaa ku yidhi dhulka wa qamaza bicaqibii cala alardi wuxuu ku muday ku xajiyey cidhibtiisa dhulka fainbahaqa almaau bihi baa soo burqaday faduhishad dahishad umu ismaaciil umu ismaaciil maxaa ku dhacday dahshaa ku dhacday oo waa maanwareertay oo biyihiiba yacni inay ka dhammaadaan ay ka baqday oo mayna ayna fakerin oo waxaan allah kuu soo bixiyo oo kaa dhammaan maayo mayna isdhihine waa dahshaa ku dhacday baahidii haysay daraaddeed fajacala taxfin waxay bilowday inay cantoobisa bihi sacbada ku dhurto wadakara alxadiida bituulihi xadiidka intiisa kaluu sii sheegay rawahu albukhaariyu bihadihi اriwaayaati kulliha wdawxatu shajaratu اlkabiira waa geedka weyn baa dawxa la yidhaahaa qowluhu qafaa ay wallaa waa noqday weeyaan waljariyu rasuul jariyan aw jariyayni buu yihi marka ergeyga ayaa jari la yidhaahaa وأlفى مaعنaaه وجد waa helay ismaaعيil hadda ulajeedadu wajada lama dhihi karo alfa dalika uma ismaaciil yani wajadta dalika cinda ismaaciil maaha macnuhu waxaa weeyaan waa waafaqay weeyaan arrintaasaa waafaqday ee ku faraxday wa qowluhu yanshaqu ay yashhaq waa xiqxiq lahaa وعn سعيid بن زaيد رضي الله عنه qال سمعtu رsuل الlه صلى اه علي سلم يقول الكمأة من الmن وmاؤها شفاء للعyn متفق عaليه كم-adu waa bahal ay yidhaaheen mxua reer reer mudugu wan iyo lax baan yidhaahnaa bay yidhaaheen xagga iyagana cilal iyo wax sidaasay ku yidhaahan baan u malaynaya waxa weeyaan waa manigii loo soo dejiyey banu israa'iil kolkay tiiha ku jireen weeyaan wa maa'uhu biyihiisuna shifaaءun lilcayn indhihuu dawo u yahay muttafaqun calayhi maniga marka saas manigu kam'adan ujeeda ha kam'adu waxaa weeye waa midaas waa dhulka bahal ka soo baxda weeyaan oo soo fooracda oo wan iyo lax baan idhahnaa bay yidhaheen reer mudug marka manigii banu israa'iil loo soo dejiyey waqtigay tiiha ku jireen kii weeyaan oo indhahana dawo u yahay baabu الاsتiغفاar qaala allahu taعaalى واstغfir لdنbika وlلmuؤminiina والmuؤminaat waan soo maray oo qaala taعaalى واstغfir illaha in allaha kaana غafuura raxiima alla dembi dhaaf weydiiso alla waa kii dembi dhaaf badan oo naxariis badane وqaala taعaalى faسبح bxamdi rabbika واstغfirhu inahu kana twaaba yana waa soo maray qisadeedii iyo say kusoo degtay iyo وqaala taعaalى liladiina اtaqw minhm liladiina itaqow cinda rabbihim jannaatun kuwa alle ka baqsaday ka baqday waxay ku leeyihiin alle agtiisa jannaatun beeray ku leeyihiin tajri min taxti alanhaaru sii socdo sii socdo ayadii waxay sii socdaanba ilaa qowlihi tacaala waalmustakfiriina bilasxaar iyo kuwa dembi dhaaf alle weydiista xiraabaha salaada subax horteeda iyo muxua waqtigaas dadkaas weeyaan marka dadka mutaqiinta ee la sheegayo marka waxaa lagu ammaanay awsaaftooda lagu soo daray lagu ammaanayo inay hiraabtii dembi dhaaf alle ay weydiistaan waqtigaa hiraabta ee suxuurta la yidhaaho waxa weeyaan waqtiga ugu munaasabsan allabariga iyo iyo istikfaarta wa qaala tacaala wman yacmal suuan aw yadlb nafsahu uma ystaqfir illaha yajid illaha gafuura raxiima wman yacmal suuءan qofkii sameeya waxun ow yadlb nafsahu ama naftiisa dulmiya uma ystaqfir illaha alla dembi dhaaf weydiista yajid illaha alle wuxuu helayaa gafuuran ku dembi dhaaf badanoo raxiiman naxariis badan allahuma ina nastaqfiruk faغfir lana fainaka anta algafuur الraxiim allahuma inana ظlmna anfusana wainana nastaqfiruk faغfir lana mغfiraة min cindik inaka anta algafuur الraxim wqaala tacaalى wma kana allahu liyucadibahum waanta fiihim alla ma aha kii cadaabaya iyaga oo dembi dhaaf alla weydiisanaya markay mxuu ahaye ahlu makuu sheegayaa kolkay mushrikiinta ay ahaayeen ee uu leeyahay ay yidhaaheen allow haddii waxankadu waxaqoo agtaada ka yimid uu yahay dhagxan cirka naga soo daadi waa la leeyahay iyagoo istikfaarsanaya alla saa galaayo wamaa kaana allahu mucadibahum ah, ya wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim dhoorta alla maaha kii cadaabayo cadaabka kusoo dejinaya cadaabka adduunyo adiga oo dhex jooga kolkaad ka tagta se waa la cadaabaya wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun iyaguna ma aha kii alle uu cadaabaya ma aha oo cadaabka adduunka uu ku cadaabayo halaagayo iyagoo alle dembi dhaaf weydiisanaya laba arrimood buu marka alle subxaanahu wa tacaala uu sheegay inuu cadaabka uga baajinayo midu waa rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam oo raxmad ahaa dhex jooggiisa meel raxmadii joogtana marka cadaab kusoo degi maayo midda kalena waxa weeyaan iyaga oo mushrikiinba ha ahaadeene alle istikfaar weydiisanaya alle kuma soo dejinayo marka qofkii muminahe dadkii mu'miniina ahee alle istikfaar weydiisanaya iyagana marka min baabin awlaa wey qaala tacaala waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum iyo kuwii dadkii alle uu soo tirtirinaya mutaqiinta ah ee jannada iyaga loo diyaariyey carduha samaawaat wاlard waxaa weeyaan buu leeyahy kuwa kolkay faaxisho sameeyaan aw dalamuu anfusahum ama naftooda ay dulmiyaan dakaruu llaha alla xusuusta oo fastakfaruu lidunuubihim dembigooda u istikfaarsada waman yakfiru dunuuba ila allah oo yaa dunuubta dhaafa alla aan ahayn ma jira yacni walam yusiruu aanan kusii madax adeegina kusii soconna calaa maa facaluu waxay sameeyeen wahum yaclamuun iyaguna ay garanayaan uu dembi yahay wاlaayaatu fi lbaabi kahiiraة macluuma وعn الأغر المزني رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاal إنه layuغاanu عlى qلبي inahu xaalku wuxuu yahay layuغaanu in la daruureeyo la daboolo yani calىa qalbii qalbigayga wa inii la astaqfir ullah alla waan dembi dhaaf baan weydiistaa fi lyowmi maalintiiba mi-ata mara boqol goor rawaahu muslim waanan soo maray xadiidka isagoo lambarkiisu uu yahay toban iyo afar yaan ku soo marray lakiin inahu layuqaanidaas kuma jira bisaan filay haynka marka waxaa la yidhi dabayshaa la yidhi daruurta yaa hayn iyo haym iyo saxaab iyo magacyadaasay leedahay marka waxaa weeye qalbigayga waa la dadaayo waxaa ku dhaca muxuu ahayey axwaal baa soo darisa oo iyo fataraad ayaa soo dejisa ayaa soo darisa marka kolkaasaan ka istikfaarsada عن أbي هريرة رضي الله عنه qال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول والله إني la أستغفر الlaha وأتوب إليه في اليوم أكثر min سبعيiنa مرة rawaه البخاaري isagana waan soo maray oo isagoo lambarkiisu uu yahay kaa ka horeeya kasii horeeya isaga oo toban iyo saddexaa baan soo maray aktar min sabciina maratanta uu leeyahayna kaa ka horreeyaa fasiraya inay yahay eh, boqol goor inuu ahaa wa canhu radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam waladii nafsii biyadih waxaa ku dhaartay kee naftaydu gacantiisa ku jirtee low lam tudnibuu haddaydaan dambaabi lahayn ladahaba allahu tacaala bikum alla waa idin qaadi lahaa adduunka waa idinka dhammayn lahaa wala jaa'a wuxuuna keeni lahaa biqowmin niman oo dad oo yudnibuuna dembaabow faystakfiruuna allah alla dembi dhaaf weydiisto oo fayakfiru lahum uu dembi dhaafo allahuma inaa nastakfiruka faqfir lana rawaahu muslim kaasna isagana waan soo marray afar boqol labaatan iyo laba isna ku soo marray wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal kunnaa nacudu lirasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam waxaan u tirin jirray rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam fi lmajlis alwaaxid majliska keliyahaen fadhino mi'ata mara boqol goor rabbi اغfir lii وtub calaya inaka anta التwaab الraxiim isagoo sidaa dhahaya waa boqol goor tirin hal majlis oo keliya rabbi اغfir lii allow ii dembi dhaaf وtub calaya iga tooba aqbal inaka anta التwaab adu waxaad tahay ka tooba aqbalka badan الraxiim ee naxariista badane rawaahu abu dawud وtirmidi وqaala xadiiث صaxiix wa huwa kama qaal xadiiثu صaxiix صaxaxu sheikh الأlbaniي fi صaxiix الjaamiع الصغيir wa silsilaة الأxaadiiث الصaxiixa وعn iبni cabاasi radي allahu canهuma qaala qaala rasuulu الlahi slى الlaه عalيه wali wsلم man lazima الاsتغfaar qofkii istikfaarta laazima jacala allahu lahu alla wuxuu yeelaa min kuli dayqin ciriiri walbaba makhrajan meel uga baxo wa min kuli hamin hami kastabana farajan faraj ba allau yeelaa warazaqahu wuxuuna ka arsaaqaa min xayثu laa yaxtasibu meel aanu ka filaynin rawaahu abu daawuud abu daawuud iyo ibnu maajah ayaa xadiidkan kada wariyey waxauna leeyahay sheekh alalbani xadiidku daciif weeyaan ضacafahu fi ضaciif الjaamiع الصغيir wa silsilaة الأxaadiiث الضaciifa وغayrihima waxaa kaloo xadiidka wariyey axmed iyo xaakim ayaana wariyey isaga ku daciifana waxaa weeyaan sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaaho alxakm ibn muscab ninkaasaa ku jira qaala abu xaatim majhuul abu xaatim الraazi wuxuu yihi ninkaasi waa majhuul wadakarahu ibn xibaana fi الضucafاء abu xaatim ibn xibaan abu xaatimka waa kale labayiin abu xaatimka hore waa abu xaatim الraazi kana waa abu xaatim albusti ibn xibaan marka midka hore abu xaatim الraazi isaga waxaa la yidhaha moxamed ibn idriis marka waxa weeyaan abu xaatimkan dambe ee ibnu xibbaanihi waa nin mutasaahil ah oo xataa qofku dadka majhuuliintu iska daciifiya iyagoo iska eh, iqo ka dhigaa kol haddaan wax tacni aanu ku arag marka kol haddiise qofka uu daciifiyo isagu waxaa weeyaan waa qof meel loo waayey wa qaala alasdiyu laa yutaabacu calaa xadiidihi intaasuba marka waxay isku raaceen xadiidkan ninkankadu ninkaas la yidhaaho magacaalihi inuu nin daciifo yahay waxaase jira xadiidka xadiid kale oo lagaga deeqtoomayo oo oo isaga loogu baahanayninoo waxa weeyaan xadiidka u dhahaya nebigu sal lla alay slam man axaba an tasurahu صaxiifatuhu falyuktir fiiha min اlistigfaar qofkii jecel inay warqadiisa berre uu ku farxo istikfaarta ha badiyo oo istikfaar badan ha ku arko waxaana wariyey albayhaqiyu fi shucab اliiman wadiya almaqdasiy fi اlaxaadiiث اlmukhtaara can الزubayr bn cawaami radi allahu canhu waana xadiid xasana weeyaan xasanahu sheikh اlalbani fi صaxiix اljamiع الصغيr wa silsilaة اlaxaadiiث aلصaxiixa ayb marka istikfaarta badinteeda in lagu dadaalo buu xadiidku amraya daliilkaasuuna leeyahay laakiin kii hore isagu sida gaarka u sheegayay kaas isagu waa daciifu ma jiro wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam rasuulka allah wuxuu yihi man qaala qofka yidhaaha astaqfir اllaha aladii laa ilaha illaa huwa alxaya alqayuuma waatuubu ilayh qofkii sidaa dhaha astaqfiru اllaha allaan dembi dhaaf weydiisanayaa alxaya alqayuuma aladii laa ilaaha kulli caabuda aanu jirin ilaa huwa isaga mooyaane alxaya kii noolaa alqayuum kii muxuuaan seexanaynin ah maamulka khalqigiisa aan ka seexanaynin ah wa atuubu ilayhi waana u tooba keenaya qofkii sidaa gufirat dunuubuhu dembiyaalkiisaa la dhaafa wain kaana qad fara min azaxfi haba ahaado mid ka cararay dagaalka gaalada ka cararayba ha ahaadee rawaahu abu daawuud oo tirmidiy wاlxaakim wa qaala صaxiixun calى sharطi الbukhaariyi wa muslim sidaasuu u takriijiyey alimaamu nawowi radia allahu tacaala canhu xadiidku horta صaxiix weeyaan oo waa sidaa xaakim uu sheegay xadiidku waa صaxiix laakiin cazuga alimaamu nawowi radia allahu canhu yaa wax ku jira oo waxaad moodaa abu daawuud iyo tirmidi inay xadiidkan kada ka wariyaan ibn mascuud ay ka wariyaanoo saxaabigiisu ibnu mascuud uu yahay mana aha sidaas ma ahee ibnu mascuud waxaa ka wariyey xaakim xaakim baa ibnu mascuud keligii ka wariyey labadase labada kalese nin kaley ka wariyeen oo ah bilaal ibni yasaar ibni zayd mawla rasuuli llahi salى اllahu alayhi waalih wasalam qaala samictu abi yuxadiu can jaddi ha bilaal ibni yasaar ibni zaydin can abihi can jaddihi mawla rasul lah sal slam can abihi can jaddihi ayuu ka wariyey marka jadkiisaasuna marka waa zaydka waxa weeyaan marka xadiidka saxaabigiisu xadiidkaan abu daawuud iyo tirmidi kay wariyeen saxaabigiisu ibni mascuud ma ahe waa zayd marka isaguna naftiisuna waa saxiix labada xadiidba waa saxiix laakiin alimaamu nawowi radi allahu canhu waxaa iskaga qaldamay labadii saxaabi inuu kala qaado bay ahaydoo uu yidhaahu rawaahu abu daawuuda u tirmidiy can zaydin mawlaa rasuuli llahi sala lla alay slam walxaakimu can ibni mascuud sidaa uu yidhaahaba ku qumanayd kollayba xadiidku saxiix weeyaan matnigiisu وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد لا إله إلا اللهمa أنت ربي لا إله إلا أنت سيد الاستغفاar استغفاarta siiqooyinkeeda ka ugu sayidsan ugu sarreeya waxaa weeye an yaqul cabdu inuu adduunku yidhaaho allahuma anta rabbi allow adiga rabbigaygii ah laa ilaaha ilaa anta kula caabudaa ma jiro adiga mooyaane khalaqtani waa idii abuurtay waana cabduka addoonkaagii baanahay wa ana calىa cahdik ballanqaadkaagii baan ku sugnahay o wacdika iyo yabohaagii ma statactu intaan karo aan kugu ballanqaaday inaan ku caabudayo acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari maa sanactu waxaan sameeyey sharkiisaan kaa magan abuu laka waxaan kuu qiranayaa binicmatika calaya nicmadaada adigu nicmaysaan kuu qiraya wa abuu bidembi dembigaygana waa qiranayaa faqfir li ee ii dembi dhaafin fa innahu xaalku wuxuu yahay laa yakfiru dunuuba dembiyaalka inaanu dhaafin ilaa anta adiga mooyaane man qaalahaa min annahaar qofkii habinkaas maalintii yidhaahaa muuqinan biha isagoo rumaysan oo yaqiinsan famaata min yowmihi oo maalintiisaa dhinta qabla an yumsiya intaanu galbaysanin fa huwa min ahli اljanna waman qaalahaa min alleyl qofkii habeenkii yidhaahaana wahuwa muuqinun biha isna uu yaqiinsan yahay carabku un aanay ka ahayn famaata oo dhinta qabla an yusbaxa intaanu waa fa huwa min ahli اljanna rawaahu albukhaari ahlujanno marka oo lagu hubo weeyaan ayb <clears throat> ayb marka waxa weeyaan in la badiyo habeenkiiyo galabtiiba aroortiiyo galabtiiba in la badiyo weeyaan le qofku muu garanaya goor uu dhimanaye habeenkiina inuu yidhaaho istikfaartintada galabtiina galabtiina uu yidhahan ujeedaa aroortiina uu yidhaaho ma ima had kor had iyo goor had iyo goor marka qofkii ay waafaqda isagoo saaka yidhi inuu maalinnimadii dhinto waa ahlujanna isagoo caawo yidhi inuu caawadii dhinto waa ahlujanna maah kolkuu dhimanayo un inuu yidhaaho ayb abuu waxaa weeye bibaa'in madmuuma ثuma waawin wa hamzin mamduuda hamzatin mamduuda wa macnaahu uqiru wa actarif وعan hawbana radي allahu canhu qaala kana rasulu lahi sala اله alay slam rasuulku alle waxaan jiray idaa اnsarafa min salaatihi salaadiisa markuu ka soo gadoomo istakfar allaha alaaan saddex goob baa la dembi dhaaf weydiisanayso wa qaala wuxuuna dhihi jiray allahuma anta asalaamu waminka asalaamu tabaarakta ya da aljalaali walikraam saasuu dhihi jiray allahuma anta asalaam alla adigu salaam baa tahay waminka asalaam nabadgelyana xaggaagay ka timaadaa tabaarakta waa barako badnaatay ya da aljalaali walikraam weynanka iyo sharafta allihii lahaayow qiila lilawsaaciy abu cabdiraxmaan maxaan jira abu camr cabdiraxmaan ibni camr ilawsaac imaamkaas wahuwa axadu ruwaati xadiidka ragga wariye buu ka mid yahay ba waxaa lagu yidhi kayfa alistiqfaaru istiqfaartaasu say tahay qaala markaasu wuxuu yidhi yaquul wuxuu dhahayaa astaqfir allah astaqfir allah saddex ku dhahaya rawahu muslim wacan caaishata radi allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali slm rasuulka alle waxaan jiray yughiru inuu badiyo yaquulu inuu dhaho qabla mowti geeriisa horteed subxaanaka subxaana allahi wabixamdihi astaqfir اllaha waatuubu ilayh inuu sidaa ilaah buu badin jiray waana soo marray muttafaqun caleyh weeyaan waana soo marray oo boqol iyo afar iyo toban baan kusoo marray kolkii ay weydiisayna wuxuu ugu jawaabayna waan soo marray baabkii muxuu inu qofku aakhiru cumrigiisa uu camalka badiyad yahay wa can anasin radi allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi sala اllau alيyh wasalam yaquul qaala allahu tacaala allah wuxuu dhahay ya bna aadam in aadamow innaka maa dacawtanii adigu in alla intaadi baridaba wa rajawtanii aad rajaynaysaba oodan iga quusaninba gafartu laka waan kuu daba dhaafaya calaa maa kaana wixii kaa dhacay calaa maa kaana minka wuxuu kaa dhacay walaa ubaali una aaba yeeli maayo inkastaba hala halla ekaato kolba haddii aad ii tooba keenayso ood i ood i rajaynayso khalaas ya bna aadam low balagad hadday gaari lahayd dunuubuka dembiyaalkaagu canaana samaa samada daruuraheeda uma istakfartanii haddana dembi aad i weydiisato qafartu laka walaa ubaali baan kuu dembi dhaafaya una aaba yeeli maayo ya bna aadam innaka low ataytanii adu haddaad iila timaado biquraabi alardi dhulka muggiisa wax ku dhow khataayaa oo dunuub ah uma laqiitanii haddana aad ila kulanto laa tushriku bi shay-an adan waxba igu shariig yeelaynin la ataytuka waxaan kuula imaan lahaa biquraabiha wax mugeeda ku dhow oo maqfiratan dembi dhaaf ah rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan waana sida uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu alalbaniy fii saxiixi aljaamic wa canaanu samaa waxaa weeye bifatxi اlcayn qiila huwa saxaab wa qiila huwa maa cana laka ee dahar laka wax kuu muuqanayo weeyaan kolkaad kor eegto wa maa cana laka minha yani min asamaa <clears throat> quraab اlardi bdm اlqaaf wa ruwiya bikasriha qiraab in la yidhahna waa la wariyay wadamu ashhar damadaana mashhuursane wa huwa maa yuqaaribu mil-aha wax muggeeda ku dhoweeya wa halkana waxaa laga garanaya alle subxaanahu wa tacaala maqfiradiisa iyo raxmadiisa weynankeeda wa can ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya sal lla alay slm qaala yaa macshara الnisaa jamaacadiina haweenka ohow xadiidkan haweenku gaar ula hadlaayaa haweenku aada iyo aad dhaga furan ha ugu dhegaysteen xadiidkan kada iyagu u jeedinaya gaar ahaan ugu jeedinaya isaga oo dabcigooda yaqaana oo ficilkooda yaqaana oo wixii munaasib ah ee naarta ay ku mudanayaan camalkooda xun wixii ka badbaadin lahaa garanaya ayuu u naseexanayaa haweenku aad iyo aad ha u dhagaysteen wuxuuna marka leeyahay yaa macshara annisaa jamaacadiinna haweenkow tasadaqna wax sadaqaysta wa agfirna badiyana min alistikfaar istikfaarta badiya fa innii ra'aytukunna anigu waxaan idin arkay indhahayga idinku arkay agfara ahli nnaar ahlu naarka inaad igu fara badan tihiine hadda ka hor baynuna soo marray xadiid noocaas oo kale sheegayo jannadaan qooraansaday oo waxaan arkay in dadka galay ay fuqarada ugu badan yihiin muxuah asxaabuljaddi maxfuuduun ila akhirih Eh, eh, naartana waan qooraansaday oo waxaan arkay inay dadkeeda ugu badan yihiin naagahi iyo aqniyadu qaalat imra'atun minhunna haweeney ka mid a baa waxay tidhi maa lanaa akara ahli nnaar maxaa noogu waaninaa ahlu naarka badankiisa noqonay qaala markaasu wuxuu yihi baferiya markaa waxay ku muteen tugfirna lacna nacladaad badisaan iyo habaarki iyo xataa carruurtooda ay eh, habaarayaan oo nacladayaan ayib waxaana soo maray nebi all ambiyadii alle ka mid aho nuux ahaa habaarkii uu ummaddiisii habaare kolku ka quustay in wuxuu alla uga xishoonayay wa takfurna alcashiir yani zawj raggana waa jasaartaan waa abaal xumaysaan maa ra'aytu ma aanan arag min naaqisaati caqlin wa diin kuwa mxua caqligooda iyo diintooduba ay gaaban tahay diintoodana cibaadada hadda laga wadaayo aqlaba oo uga qaalib ahaansha badan lidii lubbin qof caqli lahoo waxgarada minkuna idinka kuwa idinka caqli gaaban oo idinka cibaado yar oo haddana ka xoog roonaanayo caqliga ka qaadaya nin caaqil ahoo xaasim ah oo sidiinoo kale maanan arag qaalad markaas haweenaydii baa waxay tidhi maa nuqsaanu alcaqli waddiin maxay tahay caqliga iyaga yaridiisa iyo iyo diinta iyada yarideedu qaala markaasu wuxuu yidhi shahaadatu imra'atayni bishahaadati rajul laba haweeno markhaatigoodu waa hal naag eh, laba naaga markhaatigoodu waa hal nin markhaatigiisi weeyaan oo waa ti alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi wاstashhiduu shahidayni min rijaalikum fain lam yakuna rajulayni farajulu fain lam yakuna rajulayni farajulu wamra'ataani miman tarduuna min الشhuhadاء an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma اlأkhraa yani an tansa ixdaahuma wa fatudakiraha ha xusuusiyeen marka waa ilowsha badan yihiino waa caqli gaaban yihiine waa halaysku kaba weeyaan watamkuthu اlayaam taas hore marta waxay xaggii caqliga ayay ahayd marka tafkiirkooda iyo waxyaalahaasaa gaaban middan talo dambena waxaa weeyaan oo xaggii diinyarida cibaado yarida tamkuthu اlayaama maalmay joogaysaa laa tusalli iyadan tukanaynin rawahu muslim oo aan soomaynin oo waa maalmaha ay dhiigga leedahay weeyaan marka waa cibaado yar yihiin waana caqli yar yihiin rasuulka allah sidaa ku sheegaya ma aha liid uu liidaya iyo muxuu ahay tacadina ma ahee xaqiiqadiibuu ka sheegaya nebigu sala allahu alayh waali wasalam marka haweenow istikfaarta iyo sadaqada waa inaad badisaan dabcigiinnaasa sidaas ahoo kolkaad sheekaysanaysaan iyo xanta iyo xasadka iyo waad badisaan muxuu ahaye iyo habaarka iyo waxyaalahaasaad badisaan raggiinnana waa ku abaalgudxun tihiin Eh, hadda ka waa u malaynaya inaan kusoo sheego xadiidkii eh, waaba soo sheegay xadiidkii asmaa binti eh, yaziid radiallahu canha ee salaamta xaggeeda ku saabsanaa inuu rasuulku all sala allahu alayh waali wasalam uu dhihi jiray muxuu ahay hal mar marka xanaaqda bay iyadoo wuxuu weligii usoo tari jiray ay inkirtaayoo ku dhahdaa weligaaba khayr ma aanan ka arag weliga wax maadan ii tari weliga wax maadan isinin arrimahaana marka intay karayaan inwayna iskala dagaalamaan raggooda abaalguud ay ku hayaan iyo sheeko kolkay meel isla fadhiistaan sheekada iyo xanta iyo xasadka iyo waxay isku hayaan waa inay iska gooyaan intay karayaan waa ina inay ku kabaan istifaarta iyo sadaqadu ay badiyaan rawaahu muslim <clears throat> walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu